bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam halkan waxaan idin kusoo gudinaynaa walaalayaal kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat almutafaqi xajaradiisii shan iyo soddonaad oo inoo akhrinaya sheekh maxamuud xaliika xafidahullah falyatafadal mashkuura kii haddii al idmaayo wax laga xaday waa inuu ka dalbaa minhu xaggiisa kii wax ka xaday bimaalihi maalkiisa waa inuu ka dalbaa ujeeda halkan wuxuu ujeedaa waayo maalku in la bixiya waxaan loogu talagalay marka muطaalabaة اlmasruuqi wixii la xaday dheh wixii la xaday waa in laga doono minhu xaggiisa bimaalihi maalkiisa waa in laga minhu ay min asaariq saariqiyo tuuggii wixii la xaday waa in laga doonaa bimaalihi maalkiisana laga doonayaa oo laga soo qaadayaa meel kale waxaan laga raadin maaya isagaa laga qaadaya wey saabican baabu xadi quaaci ariiqi wuxuu baabu yahay xadka haddii alidna laga oofiyo kuwa maaragtay ee wadooyinka gooya quaacu ariiq ariiqa iyo buqaad labay kala yihiin waxaa jira inagu laakiin isku wax bayn u naqaana qaaicu ariiq iyo budcad iyo issi baa loo yaqaana waata kala duwanta shareecada quaacu ariiqi waa kuwa jidgooyada sameeya isbaarooyinka dhigta wadada haddii aan la idbaayo dadka lacagta ka gura dhaamallaaya ama dumarka kufsada ama wax dila gawaadhida dhaca kuwaasaa la yidhahda qutaacu ariiq kuwaa wey allah waatuulaha inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu in la dilo aw yusallabuu ama la deldelo aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf ama gacmahooda iyo lugahooda isdhaaf loo jaro aw yunfaw min alardi ama dhulka laga masaafuriyo dalika lahum khizyun fi dunya walahum fi laakhirati cadaabun cadiim wa fiihi daabidun daabid baa ku sugan waaxidun keliya quaacu ariiqi kuwa jidgooyada ahee wadada gooya calaa aqsaamin arbacatin afar qaybood bay ku salaysan yihiin qutaacu ariiqa jidka gooyaa qaybo afara ayay ku salaysan yihiin hadday qaadicu ariiqnimadii ka soo noqdaan inta aan gacanta lagu dhigin ee aanay dowladdu qaban hadday ka soo noqdaan qaadicu ariiqnimadii waa la iska daynaya alla wuxuu le ila ladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha afuuru raxiim baa laleeyahy o in qataluu hadday wax dilaan kuwii qaadicu dariiqa ahaa oo walam ya'khuduu aanay qaadan maalan xoolo qutiluu waa la dilayaa gawaadhi halkan socota waddaday u galeen waa joojiyeen dad bay laayeen gawaadhidii iyo iska sii daayeen may dhicin hantidii saarnaydna may qaadan haddii hadhow la qabto waa dil waa la dilayaa waay athaani ka laba in qataluu hadday wax dilaan oo wa akhaduu maalan maal iyo xoolo ay qaataan qutiluu waa la laynayaa wa sulibuu waana la deldelayaa oo ilaa saddex maalmood ama maalin iyo habeen ayaa laga soo lulayaa magaalada bartankeeda siduu dadka sii maraya ee soo noqda sii socdaa ee galabta sii socda iyo saaka soo gelaya ay u arkaan ay ku cibro qaataan halkaasa lagu deldelaya in akhaduu maalan hadday maal iyo xoola qaataan oo walam yaqtuluu aanay waxba dirin uicat waa la jarayaa aydiihim lugahooda iyo gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin isdhaaf baa loo jaraya iswedaar iyo isdhaaf baa loo jaraya gacan midig iyo lug bidix baa la jaraya saasaa loo goynaya waa haddii ay xoolo qaataan cidna aanay dilin in akhaduu maalan hadday maal iyo xoolo qaataan oo walam yaqtuluu aanay waxba dilin uicad waa la jarayaa aydiihim gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahooda min khilaafin isdhaaf iyo isweydaar baa loo jaraya lug gacan midig iyo lug bidix in akhaafu nnaasa dadka hadday bajiyaan dadka hadday bajiyaan oo cabsi geliyaan oo walam yaqtuluu aanay waxba dirin aw amase yaakhuduu maalan xoola ay dhacaan oo qaataan nufuu waa laga masaafurinayaa min alardi arlada laga masaafurinayaa way ummaddiiba bajinayaan haddii marka ay ummadda bajiyaan laakiin waxba aanay dilin ama ay haddii alidmaayo xanti dhacaan haddii gacanta lagu dhigo waa la masaafurinayaa iyagana wey masaafurin ayaa lagu dhufanaya buu sheekhu leeyahay wallahu subxaana wa tacaala aclamu bisaxiixi wasawaab bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi lcaalamiin sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed qaala almu'alifu raximahu allahu tacaala haaminan baabu qitaali lbuqaat ay haadaa kani baabun wuxuu baab u yahay fii bayaani axkaami qitaali lbuqaat qoladii buqaadda ahayd ee budhcadda ahayd dagaalkii lala dagaalamayey ee dowladda islaamku ay la dagaalamaysay baabkeedii weeyaan baabkan farqiga u dhexeeya albuqaat iyo qutaacu turuq farqiga u dhexeeya waxaa weeye buqaaddu waa qolo budhcada oo awood leh oo hub haysata oo ciidan leh oo isku xidhan oo fallaaga ah oo isku duuban oo meel gaara u baxday amaa qoladan iyadoo qutaacu turuqda ah waa afraad maxaysato ah oo wadooyinka iyo meelaha musaafiriinta ka ugaadhsada kuwaasaa la yidhaahdaa qutaacu turuq oo kii aan shalay soo marnay ah amaa buqaadu waa qolo awood leh oo isbahaysatay oo isku xidhan ayaa la yidhaahdaa baqyigu min albaqyi bay kelmadu ka timi baqyiguna waa xadgudubka iyo dulmiga iyo jawrka ayaa la yidhaahdaa sidaa awgeed baa diintuna ay xarimtay in arrimahaas oo kale lagu kaco marka waa qolo intay isku duubantay isbahaysatay muslimiinta ku kacday ee ka hor timi ayaa la yidhaahdaa buqaada oo budhcad ah oo muslimiinta u heshiisay marka dadka buqaada ah dowladdu haddii ay ka hor yimaadaan in dowladda islaamka ah la taageero oo markaa garab la siiyo sharciga ilaahay dabaqaysa xilligaa joogta ayaa la rabaa iyaga qudhooda waa qaybo qaybo qayb waxa u qaybsamaan dhowr qaybood si aad u ogaato qaybta kitaabka uu ka hadlayo qaybtay tahay qaybta koowaad waa qolo diiday inay ateecaan imaamkii mas-uulka muslimiinta u ahaa ee xukumayey ee ra-iiska u ahaa inay ateecaan bay diideen taladiisii iyo maamulkiisiina waa ka hoos baxeen waxaa kalifaya inay ka hoos baxaanna waxaa weeyaan iyaga unbay la muuqatay inay sidaa sameeyaan marka qoladaasi burcad baa ladhahay buqaad waxaa kaloo ka mid ah qismigooda kale iyo asnaaftay u qaybsamaan ee afarta ah waa qolo haddii alla idma iyagu wax deliishanaysa oo iyagu waa dad aan badnayn awoodse ma laha ee sida qof iyo labo iyo toban nin iyo wax la mida weeyaan kuwa iyaguna qutaacu ariiq baa la dhahaa qolada saddexaad khawaarijta nimanka la yidhaahdo ama takfiirka loo yaqaano ee muslimiinta madaxdooda gaalaysiisa ee kusoo baxda sida cali iyo cumaanba ay u gaalaysiiyeen iyo talxa iyo zubayr in badan oo saxaabada ka mid ah oo muslimiinta dhiiggooda u banaysteen iyo maalkooda kuwa iyaguna waa kuwa buqaata ah in la qabto ee gacan adag lagu qabto u baahan sharciga islaamka qolada afaraad waa qolo ahlulxaq ah laakiin waxay ka hoos baxeen imaamka maamulkiisii taladiisii bay ka hoos baxeen iyagoo markaa ta'wiil maqbuul ah marka la aqbali karo wata imaamkii waxaa la gudboon marka qoladaas inuu haddii alla idmaayo ciidan iyo waxna waa haystaan waana buqaad xoog badan oo budhcadoo meel urursatay sheekhu markuu tuu ka hadlaya taa weeyaan haddii lala dagaalamo oo dowladda islaamku ay la dagaalanto afar qodobba waa layska ilaalinayaa ama ilaa lix qodob waa layska ilaalinayaa kow horta dagaalkoodu marka lala dagaalamaya waxaa xaaraan ah in la dabar gooyo iyagoo dhan oo ama daywrado lagu duqeeyo ama haddii alla idmaayo madaafiic wax baabi'inayso waxba aan reebayn in lagu garaaco ma lama ogola si maaragtay xal la ku iman karo iyagana awooddooda iyo khaladkay ku jiraan loo tusi karo in loola dagaalamo talabaad waxaa xaaraam ah haddii lala dagaalamo caruurtooda in la laayo dumarkooda wax loo geysto daarahooda iyo deegaankooda dhibaato loo geysto oo la baaba'sho ayaa iyaduna xaaraam ah waxaa sidoo kale xaaraam ah ciddii laga qafaasho iyaga in la dilo waa xaaraan in la xidho inta bal fitnadu ka degayso ayaa sax ah maalkooda lama qaniimaysan karo sida gaalada oo kale lama qaniimaysan karo haddii qof dhaawac laga qabto dhaawaciisa laysma raacin karo wamaa ilaa daalika axkaam caynkaasa ayaa ka ratimaysa wuxuu yidhi sheekhu alkhaarijuuna kuwa ku baxa cala alimaami imaamka kuwa ku baxa ee imaamka ka hor yimaada ee imaamkii ku baxaya ee ka hor imanaya wa fiihi waxaa ku sugan dhe daabitun waaxidun daabit keli ah alkhaarijuuna kuwa ku baxa cala alimaami imaamkii bay ku baxeenoo waa ka hor yimaadeen imaamkii almuslimi muslimka ahaa bita'wiilin ay bidannin male waxbay deliishanayaan bita'wiilin waxbay deliishanayaan oo ay si u ta'wiishanayaan oo ay malaynayaan inuu imaamku gaaloobay ama imaamku daalim uu yahay taawiilkaasoo saa'iqin ay maqbuulin mid la aqbalaya ah nimankii waa baxeen koox gaar isu saartay bay noqdeen awood iyo xaaladay xoog bay yeesheen marka khuruujka ay baxeen oo ay madax gaar u baxday noqdeen madax gaar u baxa ay noqdeen oo ciidan samaysteen waxbay deliishanayaan haddii la fiiriyana wax maaragtay daliil la aqbali kara ah in lala fiiriya marka qoladaas u baahan baahantah xaaladahooda marka saddex qayboodun bay noqon karaan inay daliil iyo ta'wiil ay wataan la aqbali karo maal waxay leeyihiin imaamkani waa nin daalim ah tusaale ahaan saasay leeyihiin ama waxbay daliishanayaan waxay daliishanayaana wax maqbuul ah maaha sida maal waxaa ka mid ah ninkan sidee madax noogu noqon karaa annaga oo noo xukumi karaa bay leeyihiin ama iyagoon waxba daliishanayn oo ta'wiilba aan haysan ayay saas sameeyeen annagu ma doonayno nin madaxana xukuma fawdo iyo madaxla'aan inaan ku noolaanno ayaanu rabnaa bay ku leeyihiin saddexdaa midkay noqdaanba axkaamtiisa gaarkaa lagu dhaqmaya walahum oo kuwaasoo walahum u sugnaaday oo leh shawkatun awood leh yani waxaa weye alkhaarijuuna kuwa baxaya weeye cala alimaami imaamkiibay ku baxayaan almuslimi muslimka ahaa bita'wiilin ta'wiil bayna ugu baxayaan yani waxa ay malaynayaan inuu deliil u yahay kaasoo maqbuulin saa'iqin ay maqbuulin la aqbali karo walahum iyaguna leh shawkatun awood bay leh awood lehoo awood ciidan melateri ah haysta buqaatun budhcad weeye kuwaasi talzamuhu waxaa ku laasimaysa ninkii imaamka ahaa muraasilatuhum nimanka inuu wax u diro oo la xidhiidho oo cidba la hadasha oo wax ka dhaadhiciso shubhaday daliishanayaan ka fayoobaysiiso ahlulcilmi ah ahlulcilmi walxal in u diraal rabaa wa isaalatu shubahihim shubhadooda waxay deliil moodayaan oo aan daliil ahayn oo haystaanna ka zuuliya fa in rajacuu hadday soo noqdaan u fiirso eh fa in rajacuu hadday noqdaan oo ay ka soo noqdaan wixii oo ay ku soo noqdaan dowladdoodii ku hoos noolaadaan fa bihaa wa nicma dhade taasaa wanaagsan wa ilaa haddii kale qaatalahum imaamku waa la dagaalamayaa taasi can xukm baabu xukmi lmurtaddi qofkii diinta ka noqday ciyaadan billaah xukunkiisii buu baabkani ka hadlaya murtadku waa qofka diinta ka noqday oo islaamnimadii ka baxay isagoo cid ku khasbaysa inuu islaamkii ka baxa aanay jirin ama afkiisa ayuu kaga hadlay wux lagu gaaloobo ama wax lagu gaaloobo aaminay ama shaki aragtay shakigooda gaalnimo keeni kartuu ku kacay ama ficil buu sameeyey haddii aan la idmaayo kufriya gaalnimo keeni kara marka qofka murtadka laba xukun buu leeyahy xukunna waa xagga adduunka xukunna waa xagga aakhiro xagga adduunka xukunkiisu waa la dilayaa oo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man badala diinahu faqtuluuhu qofka diintiisii badala dila buu nebigu yiri sal lla alay slam xagga aakhirana cadaab khatar uu leeyahayoo alle waatuu lahaa waman yartadid minkum can diinih fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabidat acmaaluhum fi dunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun marka wuxuu yidhi sheekhu addaabidu alawal daabidka u horeeya taxsulu waxay ku xasilaysaa oo ay ku suura gelaysaa ariddatu riddada qofku uu diintiisii ka noqdo biamrin arin min arbacatin afar ka mid ah afar arrimood mid ka mid ah hadduu qofku sameeyo diintu waa ka baxaya bilqowli hadal wadalika tusaaluhu ka illaahi cayda ilaahay u caayo subxaana allah aw irasuuli ama rasuulka u caayo sal allahu alayh wasalam aw iddicaa'i ama inuu sheegto annubuwati nebinimo inuu sheegto qofkii saa yeelaa diinta waa ka baxayaa hadduu ilaahay caayo ama rasuulka caayo qofka islaamka waa ka baxay waayo waa meelka dhac ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisaa ka mid hadduu caayo xitaa waa gaaloobaya qof qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka dee ictidaar male qofku hadduu caayo ilaahay ama rasuulka ama malaa'igta ama diinta ama nebiyada caayo hadduu dhabu caayo iyo hadduu dheeldheel u caayo hadduu cadhaysnaa iyo haddaanu cadhaysnayn waa khaarij can ilmilla diinta waa ka baxayaa ninkaas waad garanaysaan xadiidkii rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam ninkii indhaha la'aa ee saxaabiga ahaa ee islaantii khayrka darnayd qabay ee nebiga aflagaadayn jirta oo wax ka sheegi jirtay laba wiil taqriiban caruur aan filaya inay ahaydna waa u dhashay aada u qurux badnaa markaasuu wax badan wuxuu kala hadlay nebiga inay aflagaadada ka dayso markaasuu ga taag waayey rasuulka ilaahay sal allau alay ali wasalam ayaa arrintii u sheegay habeenkii dambe wuxuu sameeyey middi xoog leh oo culus afna leh wuu soo qaatay markaasuu iyadoo huruda intay fiidkii nebiga cayday sal allau alay ali waslam iska hurudaa ayuu sidaa u taataabtay oo halkaa xudunteeda ku beegan ayuu gacanta saa ugu taabtay markuu ogaaday inay xudunteedii meesha tahay ayuu tooraydii afka intuu u saaray buu labada gacmood saa ugula cuskado labada low ku qabtay ilaahay dhabarka adhaxda ka dusta baashi ilaa intay dhaqdhaqaaqa joojinayso naftu ka baxaysay waa ku hayey markay nafta ka baxday buu ka dhuftay tooraydii markaasaa nebiga sal allau alay ali wasalam ayuu u sheegay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ogaada ogaada dhiiggeedu waa hadure ogaada buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama qofka rasuulka caaya ama ilaahay caaya ama diinta caaya ama malaa'igta caaya gaal weeye diintana waa ka baxayaa naagtuna waa ka furmaysaa guryahana waa in laga caydhiyaa bilficli ficil bay ku sugnaanaysaa riddadii wadaalika tusaaluhu kasujuudi waa sujuud loo sujuudo ligayri illaahi alla cid aan ahayn aw amase ilqaa'i almusxafi musxafkii in lagu tuuro fii qaaduuratin meel wasakho quruna qaaduura waa makaan mustaqdar meel la qudhuunsadoo laga yaqyaqsado dac iyo meel bulaacada iyo meel wasakha iyo iyo meel qashinquba inuu ku tuuro gudaafada waxyaabaha diinta lagaga baxay ka mid tahay waayo waa ihaano iyo xaqirid uu qur-aankii kula kacayo sharafta lahaa waxa weeyaan markaa waa gaalnimo hadduu qofku u sujuudo qorax ama dayax ama bil eh, ama xidigaha ama dhirta ama dhagxanta isaguna waa gaal diintuu ka baxaya aaliثa bilictiqaadi ictiqaadiga qofku wuxuu caqiidaystu kaga baxayaa wadalika tusaaluhu kaictiqaadii waa inaad aaminto caqiidaysato ana lilaahi shariikan alle inuu leeyahay cid shariik ah oo la wadaagta waxyaabaha uu alle gaarka u leeyahay subxaanahu wa makhluuqaadkiisii ka mid ah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi laa yamlikuuna min qimiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum ayuu alle leeyahy subxaanahu wa lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhasiriin walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun adilada qur-aanku aad bay u fara badan tahay waman yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu nnaar aw amase ictiqaadi inuu caqiidaysto xilli maa shay xalaalnimadii ajmaca almuslimuuna muslimiintu ay goosteen oo isku raaceen calaa taxriimihi inuu xaaraam yahay hadduu qofku caqiidaysto khamriga cabiddiisu inay xalaal tahay iyadoo muslimka oo dhami og yahay inay xaaraam tahay waa ku gaaloobayaa haddii aanu markaa dee qof soo islaamo diinta soo galay aanu ahayn hadduu qofku aamino zinadu inay xalaal tahay iyaduna waa ku gaaloobaya awil cagsi ama taa cagsigeed oo taa cagsigeed wuxuu u jeedaa inuu qofku caqiidaysto waxay inay xaaraam tahay wax muslimiintu isku raaceen inay xalaal tahay aw bishaki ama uu ka shakiyo aw bishaki ama shaki bay riddada ku xasishaa aw taxsulu bishaki wey shaki bay ku xasishaa wadalika tusaaluhu kashaki waa shakiga uu qofku ka shakiyo fii wujuudi illaahi ilaahay joogitaankiiyo jiritaankiisa aw fii risaalati muxammadin ama nebi maxamed risaaladiisiibuu ka shakiyey sala allahu alayh waali wasalam adaabidu thaani man irtada qofka ka noqda diintiisa wa huwa walxaal huwa isaguna mukallafan uu yahay mid caaqil ahoo baaliq ah mukhtaarun dindinka noqoshadaa doortay oo isagu iskii u doorto cidi aanay khasbin istutiiba toobad baa la weydiinayaa alaaata ayaamin saddex maalmood saddex maalmood baa jeelka lagu ridayaa subax walba iyo galab walba waxaa lagu odhanayaa war hoy ma toobad keenaysaa ilaahay ma usoo noqonaysaa fuqahada qaarna waxay leeyihin maya subaxii subax ka subax baa lala hadlaya qaar waxay leeyihiin bacda salawaati alkhams shanta salaadood dabadooda ayaa la odhanayaa salaad walba kala soo tukada warhaye war ma toobad keeniyo ma ka noqon diinka noqoshadaadi fa in taaba hadduu toobad keeno falaa shay-a calayhi waxba dushiisa maaha wailaa wa in asara hadduu ku madax adeego oo uu ku adkaysto gaalnimadii uu galay qatalahu limaamu imaamkaa dilaya aw naa'ibuhu ama imaamka mid ka socdaa dilaya oo masalaya imaamka naa'ibkiisii ah oo rasuulka sal allahu aleyh ali wasalam ayaa nin haddii alla idmaayo wax kufri ah ku dhacay oo gaalnimo ku kacay ayaa nebiga loo sheegay marka gabadh baa loo sheegay inay zinaysatay haddii alla idmaayo nin baa qabay saxaabi ah iyaduna gabadhu saxaabiyeed bay ahayd nin adhi badanna wuu qabay shaydaan unbaa gabadhii ka saa'id caleeyo nin dhallinyaro ay daris ahaayeen baa gabadhii maarata ku tala xumoobay labadaa markay qof isku tala xumoobeen ayaa arintii rasuulka loo sheegay ninkii wuxuu isku dayey in maaragtay bal uun arinta u bal adhi iyo wax la mid ah uu maaragtay bal ku furdaamiyo xoola bixiyo arrintii waa suuroobi weyday rasuulka calayhi salaatu wasalaam anas ibni maalik buu amar sii waqdu yaa unays ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha anas ibni maalig oo naa'ib baad iga tahay ninkan islaantiisa subaxii ku jarmaad waagu markuu beriyo ee halkan ka hadlaya israaca hadday qirato inay zinaysta dhagax ku dil buu ku yidhi nebigu salawatu wasalaamu calayh marka waxa weeyaan imaamka naa'ibkiisu xilka waa fulin karaa adaabidu thaaliu tawbatu lmurtadi diinta kii ka noqday toobadiisu ityaanuhu waa inuu la yimaado ama waa la imaanshihiisa uu la imanaayo bishahaadateyn labadii shahaadatayn la yimaado maca rujuucihi iyadoo ay la jirto inuu ka noqdo camaa wixii kafara uu ku gaaloobay bihi isaga maalan hadduu allaba ama rasuulka caayay waa inuu tawxiidka qabsadaa bedelkii ilaahay rasuulkiisa uu caayayna waa inuu ammaano salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh marka axkaamka murtadka waxaa ka mid ah qofkii hadduu diinta ka noqdo murtadka ahaa horta maalkiisa inuu ku tasarufo ama maalkiisa uu ku takrifalo waa laga celinayaa hadduu islaamo maalkiisii waa loo soo celinayaa oo soo noqdo hadduu riddadiisii ku dhinto oo diinka noqoshadii sidaa ku dhinto maalkii laga qaaday muslimiintaa dib loogu celinayaa waayo dee waalidiin kalu haystayo cidna dhexli mayso waayo nebigu wuxuu laa yariu lmuslimu lkaafir wala alkaafiru lmuslim qodobka afraad isaga iyo haddii qof dumara ay la joogto la noolayd isaga iyo qofkii dumar ahayd waa la kala dhufanayaayo waa ay kala farqoobayaan haddii uu markaa toobad keeno intii ay gabadhu ciddada ku jirtayna masale khilaafiya inkastoo ay tahay qowlka u fiican kolley shaafici iyo axmed abuxaniif shaaficiya xanifiya taafilayaa waxay leeyihiin waa loo celinayaa filmudda filcidda loogu celinayaa hadday ciddadaasi dhammaato laakiin baa inay ka noqonaysaa qodobka shanaad ee ka laasimaya haddii isagoo murtada la dilo waxa weeyaan la maydhi maayo la kanfi maayo lagu tukan maayo xabaalaha muslimiinta lagu aasi maayo kitaabu acima caطcimadii iyo raashimkii iyo wixii la cunayay la cabaayey ayuu kitaabu yahay wa fiihi baabaani laba baabbaa meeshan ku sugan acimadu waa acaamka ilaahay waxaa dadka u soo saaray erada uga soo baxay inay cunaan buu ugu talagalay yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaala طayiban yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa razaqnaakum allah waa tulay subxaana wa tacaala alle waatuu leeyay qul man xarama zinata allahi alatii akhraja licibaadihi wاطayibaati min arisq allah waatuu leey subxana wa marka waxaa la rabaa risiqa iyo dheefta iyo raashinka iyo cabitaanka dhammaantii waxaa asal u ah inuu mubaax yahay wixii sharcigu uu isagu gaar u diiday mooyaane qofku inuu wax xaaraana cuno inuu iska ilaaliyana waa shay muhiim ah waayo nebigu wuxuu yidhi sal allau alay wasalam kullu jasadin nabata min asuxti fannaaru wlaa bihi jidh walba oo ku cayilay oo ku naaxay oo ku soo baxay haddii alla idmaayo xaaraan uu cunay awgeed naar baa mudan in lagaga gooyuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam awalan baabu axkaamu lacima axkaamu lacima ayuu baabkan ka hadlaya axkaamta acimadu ay lahayd wa fiihi daabidaani adaabidu alwalu axkaamu lacimati acimada iyo waxa la cuno ee la cabo axkaamteedu alaaatun waa saddex kow yubaaxu waa la banneeyaa kullu acaamin cunno walba oo aahirin daahir ah najaasaa meesha ku baxday kaasoo laa madarata fiihi wax dhiba aanu ku sugnayn wax wax dhibaala aanu ku sugnayn waa bannaanyi waayo alle subxaana wa wuxuu leeyahay huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican buu alle leeyahy subxana wa tacala qaacidada sharciga waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa ana kulla طaahirin laa madarata fiihi fahuwa mubaaxun qodokaa sheekhu uu qoray waa qaacida fiqhiya waxaa la yidhahdaa ana kulla طaahirin kulla طaahirin laa madarata fiihi fahuwa mubaaxun raashin walba iyo dacaam walba iyo cabitaan walba oo daahir ah oo aan wax dhibaato ah ku jirin waxa weeyaan waa mubaax waa bannaan yahi weeyaan yaxrumu xaaraan buu noqonayaa kullu طacaamin طacaam walba طacaamkaasoo najisin nijaas ah waa طacaamka nijaasada ah dee waxa weeyaan waa baktigii iyo dhiiggii iyo hilibkii doofaarka iyo haddii alla idmaayo waxaasaa loo jeedaa xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu lkhinziir allah waatuu leeyay subxaana wa tacaala ayib oo rasuulku salawatu llahi wasalaamu calayhi waatuu alle qur-aankiisa alla waatuu laha wayuxilu lahum ayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'ih sidaa awgeed baa waxyaalaha khabaa'ista ah ee xunxun waxaa ka mid a dameeraha dadlajoogta hilibkooda ka mid in la cuno yukrahu waa la nacaayo waa la kohdaa maa shay lahu u sugnaaday raa'ixatun ur karihatun haddii la idmaayo xun wixii ur xun leh iyo raa'ixun leh waa loo nacayaa limusallin mid tukanaya fi lmasjidi masaajid ku tukanaya qofkii masaajid ku tukanaya wixii ur leh inuu soo cuno ama soo cabo waa karaaho ila nebigu sal lla alay slam wuxuu yidhi man akla albasla aw althawma aw alkuraath falaa yaqrabanna masjidana faina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam qofka basasha cuna ama toonta ama kuraadka cuna masaajidka yaanu jamaca kusoo dhowaan waayo malaa'igtu way ku dhibaatoonaysaa waxa bini aadamka dhibaya waxaa la mida sigaarka qofka sigaar yacabka ah kuma ag tukan kartidoo wadnahaas kusoo dhufanaya naqaska kasoo boodaya afkiisa waxaa la mida qofka sharabaadaha qadhmuun xidhan oo qofku sharabaada qadhmuun hadduu soo xidho oo dee aan maydhnayn oo wax ka soo urayaan meelaha muslimiintu ama xalaqaadka cilmiga ah ama muxuu ahaa masaajidda in la soo fadhiisto sax maaha waa karaaho uma fiicno yukrahu waxaa la nacaa maa shaygii lahu ay u sugnaatay oo leh raa'ixatun ur kariihatun xun limusallin mid tukanayaa loo nacaa filmasjidi masaajidku tukanaya daabitu haani yaxrumu waxaa xaaraam ah ixrumu waxaa xaaraama min alxayawaanaati xayawaanaadka xaggooda waxaa ka xaaraama iyo watuyuuri shimbirihi sittatun lix kow alxumuru dameerihii alahliyatu dadla joogta ahaa dameerihii dadla joogta ahaa ee dadku ay dhaqanayeene caadiga ahaa hilibkooda iyo caanahoodu waa xaaraan iyagu laakiin wixii ah maaragtay dhididkooda dhididkooda haddii qofku intuu raaco oo maaragtay dhididkoodii uu taabto iyadu basi male laakiin caanahooda iyo haddii alle hilibkoodu labada waa xaaraan waayo nebigu sala allahu aleh ali wasalam maalintii yoomu khaybar ee waatuu rasuulku nahiyey salawaatu wasalaamu calayhi oo uu rasuulku abaatalxa warka u sheegay ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi alxumuri alahliya can luxuumi alxumuri fainahaa rijsun aw najas waatuu nebigu leh salawatu wasalaamu calayh ahaani ka labaad maa yaftarisu maa waa xayawaanka yaftarisu ku ugaadha binaabihi micidiisa ku ugaadha wax alla wixii xayawaana oo micyaha ku ugaadha waxa weeyaan isagu cadkiisa iyo caanihiisu waa xaaraan oo cabdulahi bin cabaas waa tuulaha rasuulku wuxuu yidhi sal alla wasalam rasuulku wuxuu nahiyey can akli kulli dii ba'naabin min asibaac in la cuno wax walba oo mici leh oo dugaagga ka mid ah oo rasuulku sal alay slam wuu xarimay atuu cabdulaahi abu hurayre qudhiis waa tuu lahaa xadiidkii rasuulku ka warinayey oo rasuulku yidhi sal allau lay slam kullu dii naabin min asibaaci fa akluhu xaraam mid kasta oo mici leh oo dugaaga ka mida cunidiisu waa xaaraan laakiin waxaa laga soo reebaa dhurwaaga baalkan waraabaha la yidhahdo dhurwaaga ah isagu nas baa khasisay oo ka soo reebay in la cuno isagu waa bannaanta waa tuu lahaa jaabir amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam biakli dabc rasuulku wuxuuna amray inaanu waraabaha dhurwaaga cunno ayaa rasuulkuna amray sal lay sl waa ugaadh la cuni kara isagu oo naskaasa ka soo reebay rasuulka ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh athaalidu ka saddexaad maa yasiidu maa waa xayawaanka yasiidu ku ugaadha bimikhlabihi cididiisa ku ugaadha xayawaanka cididiisa ku ugaadho cidiyaha wax ku dila isaguna cadkiisa in la cunaa waa xaaraam oo dee waxaa dee ala idmaayo ciddiyaha wax ku dida sida gorgorka iyo baashan haadka adagta la yidhaahda iyo gallaydhka iyo waxyaabahaas iyaguna ciddiyaha ku ugaadha iyaguna waa xaaraam cadkooda in la cuno maa shay baa xaaraama yasiidu ku ugaadha bimikhlabihi ciddidiisa ku ugaadha alraabicu kanafaraad maa shay baa cunidiisu xaadhaanta ay tahay ya'kulu cuna aljiyafa bakhtiga cuna oo min atuyuuri shimbiraha ka mid ah baktiga waxa fakta ee shimbiraha ah tukaha iyo baladaa baaseed waxa waktiga ka cuncuntaa waxaasoo dhan waxa weeyaan waxa weeyaan cadkoodu waa xaaraan in la cuno tukaha iyo haddii ala idmaayo waxyaalaha kale qashinka waxaa cuna maa shaybaa xaaraama ah, ugaadhii kami xayawaankii ka mid a ah, kaasoo yaakulu cuna aljiyafa baktiyada cuna oo min atuyuuri shimbiraha ka mid a ah. alkhaamisu ka shanaad maa shay baa cunidiisu xaaraan tahay amara shaaricu shaarica allaha ah uu amray ama rasuulkuba amray sala allahu calayhi wasalam biqatlihi dilkiisa wixii sharcigu amray in la dilo in la cunaa waa xaaraan waxaa ka mid a abeesadii waxaa ka mid a dibqallooca waxaa ka mid a jiirka waxaa ka mid a eyga waxaa ka mid a bahashan hadka adagta la yidhahdo daftada wax dafta waxaasoo dhan iyo wixii la soo raaci kara fakaneecada iyo duqsiga iyo barambarada iyo jabaljaankaasoo dhan waxaasoo dhanba wixii sharcigu in la dilo uu amray in la cunaa xaaraam wey aw amase nuhiya la nahiyey can qatlihi dilkiisa wixii sharcigu dilkiisa u amray ama sharcigu dilkiisa uu diiday in cadkooda la cunaa labadu waa xaaraam oo waxyaabaha sharcigu dilkiisa uu diiday maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah raha waxaa la yidhaahdo oo kale raha iyo hudhudka iyo waxyaalaha shareecada in la dilo ay diiday waxa weeyaan cadkooda in la cunaana ma banaana iyaduna iyo quraanjada iyo waxa caynkaasoo kale ah maa shay baa cadkiisu xaaraan yahay tawallada ka dhashay min ma'kuulin mid cadkiisa la cuno iyo wagayrihi ay wagayru lma'kuuli wagayri lma'kuuli iyo midaan cadkiisa la cunin halkana wuxuu ka hadlayaa taa hore cagsigeedo oo wuxuu ku leeyahay waxaa cunidiisa la diiday haddii laba xayawaan oo midna cadkiisa in la cunaa ay xalaal tahay midna in cadkiisa la cunaa ay xaaraam tahay labadaa waxay iska dhaleen ma cuni karti xaaraam buu noqonaya maalan dad ma cuni karo cadkiisu waa xaaraam wey lama cuni karo maa wixii tawallada ka dhasha min ma'kuulin mid la cuno iyo wakayrihi kayrkii isaguna xaaraam wey waxaa meesha ku jira oo sheekhu aanu ka hadlin xayawaanka cuna xayawaan waxaa jira magaalooyinka ku nooloo saxarada iyo wasakda cuna sida lo-da magaalooyinka joogta geela magaalooyinka jooga digaaga xayawaanka caynkaasoo kale ah isagoo cadkiisa muxuu noqonaya waxay leeyihiin fuqahaaulislaam iyadoo axaadiista rasuulka ay ka qaadanayaan rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa sugan inuu xarimay can luxuumi aljallaala wa albaaniha lo-da haddii aan la idmaayo saxarada iyo wasakda cunta ama geela cuna ama digaaga cuna iyo caanahooda iyo ukuntooda nebigu waa xarimay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa nahiyey marka iyadoo sharcigu waa masale ijmac alayhi ah mujmac calayhi ah sharcigu marka saddex maalmood baa neefkaa xero loo dhigayaa saddexdaa maalmood hadduu digaag yahayna qafis baa loo samaynayaa qafiskaasu ku jirayaa oo markaa biyo nadiifa iyo raashin nadiifa la siinaya bal si jidhkiisu uga baxo wasakdu cunayey haddii uu yahay geel ama ari uu yahayna maxaa odhanaa lo ay waxaas yihiinna ama dee arigaba hadduu waxaas dee cuno geela iyo lo-da inta badan u badane hadday waxaas yihiin iyaguna sidoo kale saddex maalmood baa la xabisayaa oo xero loo dhigayaa markaasaa caws fireesha iyo biyo wacan iyo waxaasaa la siinayaa saddex cisho kadibna markay u dhammaato ayaa dee la idmaayo markaa cadkooda la isticmaalaya oo la cunaya aaniyan baabun akaati akaadkiibuu baab u yahay akaadku waa gawricii wa fiihi daabidun waaxidun daabit keliya ayaana halkan ku yimid daabit keliya ayaa halkan ku yimid ayib shuruudu dakaati arbacatun shuruudaha dakaadka iyo gowraca waa afar afar shardi weeyaan dakaadku neefka marka la gowracayo waxaa la rabaa saddex qodobba neefkan in wax laga gooyo saddex meeloodba gowrac waa inuu gaadho eh, hunguriga biyuhu ay maraan iyo cuntadu iyo hunguriga kale ee ku qabsan ee isagu hawada iyo naqasku ay soo qaadaan iyo labada xawlmariid saddexdaa in la jaraa la rabaa marka neefka la gowracayo saddexdaas in la gooyo ayaa la rabaa oo markaa dee tan xawlmariidyadu iyagu labayba noqonayaan lakin hadday mid laysaga dhigaba labada xawlmariid mid iyo hunguriga raashinka iyo biyuhu ay maraan iyo midka qofku hawada uu ka qaato hawada uu ka qaato qofku oo mararka qaarkood waxaa arkaysaa qofkii intuu siri biyo cab aada u sixanaya ama candhuuf ku sixaanaya liqintuu siiyey waxaa keenaya hungurigii hawadu maraysay baa candhuufadu ku baydhay ama biyuhu ku baydhay qofku marka inuu khatar buu gelaya qofku hadduu saa noqdo xayawaankii marka saa loo gowracay haddii neef aan la ogeyn oo markaa riban la gowraco oo hadhow markaa la dooxo laga soo saaro wixii uurkeeda ku jiray oo nool waxaa weeye markaa waa la gowracayaa haddii laakiin isagoo ku dhex baktiyey neef dhex jiifa uurkeeda laga soo saaro waxa weeyaan gawrac uma baahna gawracii hooyadii la gowracay baa isaga gawrac u ah kaasaa lagu cunayaa isagana wuxuu yidhi sheekhu markaa shuruudu dakaati dakaadka shuruuddiisu arbacatun afar weeye kow ahliyatu daabixi ahliyatu waa inuu ehel u yahay addaabixi ka wax gowracaya waa inuu ehel u yahay oo waxaynu ga jeednay ahal u yahay waa inuu bimacnaa qof dee caqli leh waa inuu yahay buu ujeedaa inuu qofku caqli leeyahay oo diin leeyahay ayaa loo jeeda ama ha ahaado qof muslima ama ha noqdo qof kitaabi ahoo ama yahuud ama nasaaro ah marka maxaa marka la diidayaa qofka waalan wuxuu gowraca iyo qofkii sahraansanaa ee dawaqsanaa iyo caruurtii yarayd waxba aan kala garanayn iyo waxaasa la diidayaa laakiin shareecadu waxyaala aan ku sugnayn bay soomaalidu isticmaashaa oo kulley jaahili kasoo jeeda inkastoo iminka iskaba yaraataan filayo qofka dumara neef ma gawrici kartaa la odhanaya waagi hore marka islaamuhu waxay samayn jireen dadku in jaahilnimadu ka badatay wiil bay xambaaranaysaa islaamtu markay neef gawracayso bal wiilka nabarka kusii doo gawricu muxuu ka tarayaa hadda marka dee islaam wax gawracdo looma ogola marka wiil bay xambaaranaysaa wiilka markay xambaaratay neefkii gawracaysa waxaasi waa waa jahli fakaday oo waxba kama jiraan waxaa iyadan la mid ah dadka taariku ah dadka taarikhusalaadka waxay gowracaan waa bakti la cuni maayo taarikhusalaadka sidiisaba taarikhusalaadku sidiisababa masaa-isha u baahan aada looga fekero taarikhusalaadku wuxuu gowraco waa bakti la cuni maayo waxaa ka xalaalsan yahuudiga wuxuu gowraco iyo kiristaanku wuxuu gowraco ayaa ka xalaalsan taarikhusalaad wuxuu gowracay an takuuna waa inay noqoto waxa wax lagu gowracayo biaalatin alaab ama qalab waa inuu yahay qalabkaasoo saalixatin ay saalixatin lidakaa u suubanta gawraca gawraca wax u suubami kara waa inuu yahay waxa kan oo waxaa la doonayaa mindi af leh in waxa lagu gowraco qofkii wax ku gowraca laakiin ciddida iyo waxyaalaha lafaha iyo in lagu gowraco iyadu lama ogola waayo nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam waa uu diiday in ciddi lagu gowraco ama haddii alla idmaayo laf lagu gowraco waa uu diiday wixii qofka waxaa neefkan dhiig ka keenaya xolmariidyada goynaya iyo hunguriga waxa jaraya haddii dhagax xaleefa uu yahay iyo haddii ay tahay midi iyo sikiin hadday tahay wuxun dhiigga daadiya ayaa la rabaa oo meesha ka gooya waxa xayawaanka waa midir saawira waa inaanay ahayn oo nebigu sala allahu alayhi waaalihi wasalam waad garanaysaan waidaa dabaxtum fa dibxa markaad wax gowracaysaan gowraca wanaajiya oo qofka idinka idinka mida mididiisa ha afaysto oo midyo aflex ku gowraco athaaliu ka saddexaad an yaqtaca waa inuu gooyo qofkii wax gowracayay alaaatan saddex min arbacatin afar ka mid a saddex afar ka mida waa inuu gooyo oo wuxuu uga jeeday saddexdii waan soo sheegnay waa hungurigii raashinkiiiyo biyuhu marayeen iyo kii hawadu ay maraysay iyo labada xawlmariid mid ka mid a hadduu gooyo iyo labadaba hadduu wada gooyo oo markaa afartaa qodob wada jaro waa bannaanta iyaduna hadduu labadaa mid gooyana waxa weeyaan iyadu waxa weeyaan gawricii waa asaxaya laakiin labada hunguri hadduu gooyo oo xolmaridadii aanu jarin gawracaas neefkaas waa ka baktiyey marka waxaa meesha la rabaa waxyaabaha la gowracayo ee la tilmaamayo ee sharcigu uu sugayo xikmadda meesha ku jirta waxa weeyaan in la sugo neefkan gawriciisa ayaa xikmadda ku jirtaa wixii neefkan gawriciisa ay sugnaan kari weydo oo maaragtay neefkii maalan neef aad inaad kaa baxsadayba inaad waxaa aragtay gowracdo markaasuu kaa baxsaday neefkii neefkii marka waad caydhsato waad gaari wey hadaad fallaar ku dhufato ama xabad ku dhufato oo bisinka u qabato oo saa uu ku dhinto neefka waa gowracan yahay oo rasuulku waa tuu lahaa maa nadda calaykum fasnacuu bihi hakadaa ninkii neefka intuu ka baxsaday markaa xabadda fallaadha ku dhufto markaa dhintay waxyaabaha marka la diidayo ee shareecadu ay xarimtay waxaa ka mid a oo alle uu leeyahay waxaa laydinka xarimay meydkii ilaa alle uu yidhi wlmunkhaniqatu wlmawquudatu wlmutaradiyatu wاlnatiixatu wma akala asabcu ilaa maa dakaytum yacni ilaa maa dakaytum wixii aad gowracdeen isagoo nool mooyaane xaaraan maaha kaas laakiin intaa kale waa xaaraan munkhaniqadii baa xaaraana waa neefkii la siriiriyey waa neefkan waxbaa lagu dhufta wuu siriray saasuu ku baktiyey mawquuda dee alidmaay mawquudaduna waxa weeye waa tii wax culus lagu dhuftay oo la ganac gooyey wlmutaradiya tii inta la caydhsaday meel intay ka shalwatay meel gidaara meel bahola ka dhacday oo markaas meel sare intay ka dhacday saa ku dhimantay iyaduna waa bakti lama cuni karo wاnaiixa naiixaduna waxa weeyaan waa midii neef kale intuu hardiyey hardidii uu hardiyo madaxa uu ku dhuftay ama geeska uu ku dhuftay bay la dhimatay lama cuni karo taasna wamaa akala sabcu wixii uu dugaag cunana lama cuni karo iyaduna waxa weeyaan waa kaa xaaraan ma cuni kartid intaasaa markaa afartaa shantaa qodob baa laga soo reebaya wuxuu yidhi sheekhu araabicu kan an yadkura waa inuu xuso isma allaahi ilaahay magicii calayhi gowracaa uu gowracayo waa inuu xuso aadaabta gowracu uu leeyahay waxaa ka mid a qofku inuu ku gowraco midi aan saawir ahayn baa la rabaa oo midi afleu ku gowraco waxaa la rabaa qofku inuu bisinka u qabto markuu neefka gowracayo mididii waxaa la doonayaa qofka ee waxaa mamnuuc ah qofku inuu neefka uu gowracayo hortiisa midada ku afeeyo oo maaragtay uu yidhaahdo waa tan kugu qali lahaa kugu gowrici lahaa waa caynka ah ama waxaa iyaduna sunno ah in neefka marka la gowracayo adinka laga saaro halkaa surka inta laga saaro marka markaasaa loo gowraco waxaa iyaduna sunno ah in qiblada loo jeeday neefka marka la gowracayo waxaa iyaduna aan fiicnayn dadka xoolaha gowracaa ay iyaguna ku dhaqmaan neefkii oo nafta aan ka bixin oo surka laga jebinayo oo markaa nafkii neefkii oo marka sidaa loo gowraco markiiba luqunta ka jebiyaan taasna iyaduna waa karaaho waxaa mustaxab ah oo fiican in geela isagoo taagan dhuunta lagu dhufto oo sidaa loo gowraco kitaabu saydi wadabaa'ix sayidka waxa weeyaan waa ugaadhsigii iyo dabaa'ixdii iyo waxyaabihii la gowracayay baa loo jeedaa waxaa loo jeedaa xayawaankii la ugaadhsanayay iyo sayidkii ugaadhi xukunkiisuna waa bannaan yahay alle waatuu lahaa waidaa xalaltum fastaatuu xilla lakum ayibaat wamaa callamtum min aljawaarix alle waatuu lahaa subxaanahu wa tacaala haddii marka qofku ugaadhsanayey oo ugaadha uu ugaadhsanayey marka mar wuxuu noqonayaa ugaadhsigu mubaax buu noqonayaa waa bannaan yahay waa markii ay qofku baahi iyo dani ay keento inuu ugaadhsado marna karaahuu noqonayaa oo mar aan qofku aan u baahnayn ugaadha uu iska laynayo marna xaaraan buu noqonayaa waa qofka ugaadhi ugaadhsanaya haddii dulmi iyo xadgudub dadka uu kaga soo xasilayo uu kaga imanayo oo markaa dee xoolahoodii iyo beerahoodii iyo meeshii ay deganaayeen dhibaato ay ku keenayso waxaa jira xaalado qofku haddii uu ugaadhsado oo ugaadhii uu qofku u kaco oo ugaadhsay is yidhaahdo markaa neefkii fallaadh buu ku dhuftay ama xabad buu ku dhuftay shardina waxa ah bisinka inuu qabto neefkii buu intuu doondoonay xaskii uu galay ama meeshuu neefku galay buu kaba waayey hadhow buu neefkii wuxuu helay maantaoo kale uu ku dhuftay birri oo kale uu helo neefkii ama galabtoo kale u helay saaka intuu neefkii dilay laba xaaladood unbaa kaasi loo eegayaa haddii uu neefkii oo nool oo dhaawacse uu ku yaallo oo meeshii iska jooga hadduu helo dee markaa waa gowracaya gowrac baa loo baahan yahay haddii laakiin neefkii oo dhintay oo nabarkiisii uu ku yaallo uu arko wuu u fiirsanayaa haddii nabarkii uu ku dhuftay neefkii uu ku yaallo oo nabar kale jidhkiisa uu ka waayo taasi waxay sugaysaa in uu nabarkii uu ku dhuftay neefkaasi u dhintay haddiise laakiin uu nabarro kale ku arko waxaa dhici karta isagoo dhaawaca in waxyaabo kale ay cuncunayn baa dhici karta markaa ma taabanayo waayo xaaladahaas oo dhan waxa weeyaan xaalado aan loo dhowaanaynin xaalado waxaa jira ugaadhsigu xaaraan yahay waxaa ka mid a ah qofku markuu xaj u socdo ama cumro u socdo inuu isagu ugaadhsado haddiise ugaadha qofka loo soo dilo isagoo aan dalban cidna u tilmaamin codsanna oo marka hilib ugaadheed loo keeno waa cuni karaa isagu xaramka maka gudihiisa in laga ugaadhsado iyaduna waa xaaraam oo lama ogola waa xaaraamin lama ogola wuxuu yidhi sheekhu calayhi raxmat ullaahi wagafara lahu danba fiihi waxaa ku sugan baabkan gudihiisa qodobo iyo umuur baa ku sugan qodobadaa iyo umuurtaa daabidun baa ku sugan waaxidun keli ah shuruudu xilli saydi shuruudaha ugaadhu ay ku ansaxayso idaa maata hadduu dhinto e, bilaalati aaladii iyo qalabkii lagu dhuftay hadduu u dhinto arbacatun afar weeyaan kow ahliyatu saa'idi haddii ala idmaayo waa inuu ka ugaadhsanayaa ehel u yahay ehliyadda uu ehel u yahay midkan ugaadhsanayaa oo waxaa loo jeedaa waa inuu ehel u yahay qofkan ugaadhsanaya oo haddii alla idmaayo ugaadhatan inuu ugaadhsado doonaya waa inuu qof haddii alla idmaayo ehel u ah waa inuu yahay oo dabiixadiisa iyo gowriciisa ee xalaalta tahay waa inaanu taariku salaad ahayn ama waa inaanu mushrik ahayn an yakuuna waa inuu yahay waxaa wax ku dilayo biaalatin qalab saalixatin wanaagsan waa inuu yahay af-af leh oo fiican oo ciddi iyo laf iyo waxa aan ahayn aw amase xayawaanin xayawaan waa inuu neefka ugaadhaa ku dilo oo ku dalbado xayawaankaasoo mucallamin wax la baray xayawaan ay wax la baray baa la odhanayaa bismillaahi soo qabo neefka waa ise sii daynayaa suu u ordaya buu qabanayaa isagoo hayaa loogu imanaya irsaaluhaa maca qasdihi irsaaluhaa waa dirid uu diro ugaadhii xayawaan uu ku diro maca qasdihi isagoo haddana ula qasdaya inuu qofkii ugaadhsanayay oo haddii al idmaayo irsaaluhaa waa inuu diro aaladii xabad buu ku tuuray eh, ama fallaadh buu ku tuuray neefkii oo ku xadidayo markaasaa haddii alla idmaayo ay ku dhacday qasadna waa ugu tuuraya dee ugaadhsi buu ka rabaa ama way dhaawacday isagoo markaa niyadiisu ay tahay haddii alla idmaayo inuu neefkaasaa ku cuno bisinkuu u qabanayaa dabeeto haddii neefkii uu u tago waa cunaya atasmiyatu waa magacaabid cinda alirsaali marka uu fallaadha dirayo ama xabadda uu ku ridayo neefka waa inuu bismillaah yidhaahdaa oo magacaabaa oo bisinka alle u qabtaa hadhow haddii neefku saa ku dhinto waxa weeye xadkiisu waa xalaala wuu cunaya walaa taakuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi baa laleeyi subxaanahu watacaala ayib wuxuu yidhi sheekhu calayhi raxmatullah udxiyadii kollay kamuu hadlin oo munaasib halkan u ahayd wuu ka tegey sheekhu kitaabu alaymaani aymaan bismi illahi raxmaan raxiim kitaabu alaymaani wannuduur ayaa darsigeennu joogay aymaanta dhaarihii weeyaan baa loo jeeda kitaabu alaymaan waa dhaarihii wa jamcu yamiin oo qofku inuu dhaarto oo dhaartiisii uu dhaaranayay isagoo markaas arrin iyo amar iyo xukun ku xoojinaya dhaar u dhaartay oo uu ku adkaynayo dhaartaas dhaartu marka waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood mid waxaa la yidhaahdaa alyamiinu lagwi waa dhaartii iyadu lagwiga iska ahayd waa inuu qofku qasad la-aan iska dhaarto oo masalan uu yidhaahdo wallaahi hebelow gaadhigan waad raacaysaa ama wallaahi waad haddii aan la idmaayo waad fadhiisanaysaa ama waxyaala caynkaas oo kale ah ama waad cunaysaa ama waad maydhanaysaa wallaahi waad maydhanaysaa iyo wixii la midka ah isagoo marka aan dhaar iyo waxaa uga jeedin taa xukunkeedu oo dhaaraha ka mid ah yemiinu laqwi baa la yidhaahdaaye iyadu xukunkeedu waxa weeyaan dhaartaasi dhaar ahaan u guntami mayso waa sida ilaahayba u yidhi laa yu'aakhidukum allaahu billaqwi fii aymaanikum ilaahay idiin qaban maayo wixii aad ku laqwidaan oo dhaarihiinna ka mid ah waxaase alla idiin qabanayaa wixii quluubtiinna ka soo ga'a oo qasad ah dhaarta qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa alyamiin alghamuus oo qoyn la akhriyo alyamiin alghamuus waa dhaarta beenta ah ee qofka dembiga mukhuurisa uu qofku xaq bini aadam ku goosanayo ama xaq bini aadam uu ku haddii alla idmaayo dadayo oo uu ku qarinayo waxaana xukunkeedu uu noqonayaa waa shay muxaram ah bal min akbari alkabaa'ir dunuubta kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay waayo qofku waa dhaar beena oo ula kac u dhaaranayo ta saddexaadna waxaa la yidhaahdaa alyamiinu lmuncaqida waa dhaartii iyadoo guntamaysa xidhmaysay waa inuu qofku ku dhaarto shay mustaqbal ahoo soo socda oo markaa dee qofku dhaartiisii uu ku dhaartay wallahi inaan saas yeelayo maalan haddii uu u baarinimo sameeyo dhaartiisii waxa weeyaan qofkaasi dee lagu yeelan maayo wax kafaaraguda waayo wixii ku dhaartay buu sameeyey sax ahaa haddii uu qofkaasi dhaartii uu haddii alla idmaayo dhaartay uu samayn waayana kafaara gud baa laga rabaa qofku ma ku dhaaran karaa diinta islaamka diin aan ahayn wallaahi yahuudi baan ahay ama kiristaan baan ahay haddaan sidaa yeelo ama haddaan ku daayo yahuudi baan ahay ama mushrik baan ahay qofku ma odhan karaa ma ku dhaaran karaa masaladaasi waa masale xaaraama qofku inuu ku dhaarto nebiguna sal allau alay waslem wuxuu yidhi qofka ku dhaarta diin aan islaam ahayn isagoo haddana been sheegaaya ulakacna ugu dhaaranaya waa sidaa uu yidhi waxa uu yidhi buu yahay buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii uu run sheegayana waxa weeyaan islaamnimada isagoo diintiisii ama caqiidadiisu ay bad qabto kusoo noqon maaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhaawac baa iimaankiisii gaaray waxaa waajib ah qofku haddii uu haddii alla idmaayo ilaahay kuugu dhaarto inaad ku qanacdo ayaa raalli ah baa wanaagsan raalli ka noqoto oo aad tidhaahdo haddaad dhaaratay haddii kale anigu qofku yeelaya kollay maahi inaadan odhan baa la rabaa waayu nebigu wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam waman xalafa lahu biاllaahi falyarda waman lam yarda billaahi falaysa min allah qofka loogu dhaarto waman xulifa lahu billaah qofka ilaahay loogu dhaarto ha ku qanco raalliha ku noqdo qofkii aan ku qancin soo maaha ilaahay xaggiisii kaasi waxba uma yaalaan buu nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadduu qofku dhaar ku dhaarto waxbuu ka dhaartay maalan waxaan ilaahay ugu dhaartay hebelow inaanan kula hadlin ama inaanan ku booqan ama inaanan weligay waxba ku weydiisan ama inaanan haddii alla idmaayo iyo macaamil aanuna dhex marin hadduu saa ku dhaarto dhaartaas muxuu noqonayaa hadduu saa ku dhaarto qofkii waxaa laga doonayaa inuu dhaartaa ka kafaara guto oo uu ka soo noqdo cadhadu ay ku qaaday waayo nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayaa arrintaasi ay ka sugan tahay waxyaabaha aan sharciga ku fiicnayn waxaa ka mid ah qofku inuu qof dhaar badan noqdo dhaarta badan ma wacna oo qofku wax kastaba ilaahay dhaartiisa uu ka horaysiiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ciyaarba ka dhigto walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka iyada lama ogolaa aymaantuna dee qofku isagaa si fiican u sheegi doonaa marka si fiican darsigan aymaantiiyo dhaarta ah waa muhim dadku inay fahmaan hodhaaraha ku saabsan masaa'il muhimu kaga hadli doonaa sheekhu runtii matni ahaanna u kooban in la fahmana ay qaali tahay qofku wax xaaraama ma ku dhaaran karaa maala hadduu yidhaahdo waxaasi xaaraan bay iga yihiin oo kale qofku inaan waxaa iga xaaraana waxaa weye inaan kula hadlo xaaraan bay iga tahay inaan waxaa kaa qaato xaaraan bay iga tahay waxaa inaan ku siiyo xaaraan bay iga tahay waxaa inaan kaa qaato ama aan cuno ka warran qofku saa ma ku dhaaran karaa qofku saas uu ku dhaarta dhaartaasi sax maaha wax ka xaaraam ahna ma noqonayso waxa uu ku hadlayo kafaaratulyamiinna baa laga rabaa kafaaratulyamiin waxay tahay isagaa sheekhu kuu sheegi doona dhaartii iyadu ma la burin karaa dhaartii qofkuu dhaartay goormaa la burin karaa dhaarta burinteeda aad burisa markaad dhaarato mar waajib bay kugu tahay dhaar aad dhaaratay inaad jabiso marna xaaraan bay kaa tahay dhaarta aad dhaaratay inaad jabiso marna mubaax bay kuu tahayoo way kuu bannaan tahay dhaarta aad dhaarataa inaad <clears throat> haddii aal idmaayo dhaartaa jabiso marka ay waajib kugu noqonaysa waxa weeye shay waajib ah inaadan samayn baad ku dhaaratay waxaa igu wallaahi ah inaanan masaajid salaad jamaca ku tukan baa tidhi ama waxaa igu wallaahi ah baa tidhi inaanan darsi aqoon iyo cilmi ah diin ah aanan weligay dhegaysan baad ku dhaaratay waa dhaartaasi waxa weeyaan jabisaa lagaa rabaa ama wax xaaraamaad ku dhaarata inaad isticmaasho waxaa igu wallaahi ah intaan noolay qofka inaan xanto ama waxaa igu wallaahi ah inaan haddii aad la idmaayo eh, sigaarka cabbo maalan ama waxaa isticmaalo buurida cuno yo maa ilaa daalik shay xaaraam unbaad adugu ku dhaaratay inaad dhaartaa jabiso waa waajib oo aad ka kafaaro gudato mar dhaarta oo la jabiyaa waxay noqotaa xaaraam bay noqotaa markay xaaraam noqonaysa waxa weeye waxaad ku dhaaratay inaad wax xaaraama samayso waad ku dhaaratay waxaa igu wallaahi ah inaan xado ama waxaa igu wallaahi ah inaan wax dilo waxaa igu wallaahi ah inaan wax caayo baad tidhi marka wax xaaraam ah inaad samayso ayaad ku dhaaratay ama shay waajib ah haddii aan la idmaayo inaad ka tagto baad ku dhaaratay markaa dhaarta caynkaas oo kale in la buriyaa waxaad tihi maalan khaldin halkaas waxaad tihi maalan waxaad ku dhaarat mar xaaraan bay noqotaa in la buriyo oo goortay xaaraantu noqonaysa waxa weeye wax xaaraama inaad samaysaad ku dhaaratay waxaa igu wallaahi ah inaan khamri cabaad tidhi ama waxaa igu maaragtay inaan khamri aan cabiddii inaan ka tago maalan marka khamri baad cabi jirtay maalan mase waxaad tidhi khamrigaa cabidii waa inaan ka tagaa tagaaba igu wallaahi ah ama waxaad tidhi waxaa igu wallaahi ah inaan haddii alla idmaayo shaygaa iska daayo xaaraamta waxba aanan weligay xadin xatooyaa lagugu sheegay markaas tii weligay inaan xadin waxba baan ku dhaaranaya waa waajib dhaartaasi inaad burisaa xaaraam bay kaa tahay waayo wax xaaraama ayay kaa hortaagan tahay samayntii marna mubaax bay noqotaayoo qofku shay mubaaxa inuu maaragtay sameeyo iyo inuu ka tago hadduu ku dhaarto mubaax bay markaa iyadu noqonaysaa mubaax ayay noqonaysaa oo wax dhibaato iduma laha ayib wuxuu yidhi mualifku awalan baabu lyamiini waalkafaara wuxuu baab u yahay yemiintii oo dhaartii ah iyo kafaara gudkeedii wa fiihi baabkan waxaa ku sugan halaaatu dawaabida adaabid alwal laa tancaqidu lyamiinu dhaartu guntami mayso xidhmi mayso ilaa billaahi alle in lagu dhaarta mooyaane aw ismun min asmaa'ihi ama magac magacyadiisa ka mida aw sifatun min sifaatihi ama sifo sifaatkiisa ka mid ah taa unbaa dhaar la dhihi karaa inuu qofku maalan yidhaahdo wallaahi billaahi tullaahi ama magac alleba uu ku dhaarto raxmaankaan ku dhaartay casiiskaan ku dhaartay qahaar baan ku dhaartay ama sifo min sifaatii ah qur'aankaan ku dhaartay raxmadda ilaahay baan ku dhaartay ilaahay raalli ahaanshihiisaan ku dhaartay jacaylka ilaahay baan ku dhaartay weyninka ilaahay baan ku dhaartay wamaa ilaa daalik sifo ama isin inaad ku dhaaratid mooy dhaartu ma guntamayso wixi aan inta ahayn dhaartu ma guntamayso alle cidaan ahayn haddaad ku dhaaratana waa shirki oo nabigu wuxuu yidhi sal allau alay waslam man xalafa bigayri illaahi faqad ashraka aw faqad kafara aw ashraka marka qofku haddii uu ilaahay cid aanayn ku dhaarto aabbahay allah iga qaaday watan aabbahay waaya wiil iyo walaalba waataan waaya iyo watay calooshu iga soo dhacdaa iyo waxaun jabaljaanka dadka ku dhaarta anqaabka daran hadduu qofku ku dhaarto waxaa dayacan aan lahayn kafaara gudkiisu waxay noqonaysaa inuu ilaahay usoo noqdo uu astakfuraysto oo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaha ila allah uu yidhaahdo waxaa weeye marka sheekhu wuxuu leeyaha tancaqidu lyamiinu dhaartu ma guntamayso ilaa bilaahi alla in lagu dhaarta mooyaane aw ismun min asmaa'ihi ama magac magacyadiisa ka mid a aw sifatu min sifaatihi ama sifa sifaatkiisa ka mid ah adaabidu thaani shuruudu wujuubi lkafaarati sittatun shuruudaha kafaaro gudku uu ku waajibayo markii la dhaarto lix weeye kow kownu lxaalifi ka dhaaranaya waa inuu yahay marka horeba mukallafan waa inuu mid qangaadha oo caqli leh waa inuu yahay qofka horta dhaaranaya ee waxaa la yidhi qofkii dhaarta kafaara gud baa laga rabaaye ka dhaaranaya waa inuu noqdo qof marka hore caqlina leh qaangaadhna ah meeshii waxaa ka baxaya dee kaan caqliga lahayn sabigana ahaa kownulxaalifi ka dhaaranayaa waa inuu yahay mukallafan waa inuu yahay mid xilsaaran yahay mukallaf waa mid xil saaran yahay oo macnaa caaqil baaliq ah athaani kownuhu mukhtaaran kownuhu waa inuu yahay mukhtaaran mid doortay dhaartan oo cidi aanay ku khasbinoo iskii u doortay waa inuu yahay oo meesha maxaa ka baxay msa layidhi mukrahii baa ka baxay soomaa dee baa ka baxay la khasbayey haalian kawnuhu waa inuu yahay qaasidan mid u qasdiyey lilyamiini dhaarta waa inuu u qasdiyey oo isagu qalbigiisa ay ka soo go'day oo maaragtay go'aansaday shaygan inuu ku dhaarto weeyaan waa inuu sidaa yahay raabican kawnuhu waa inuu yahay calaa amrin ay yaxlifu mid ku dhaaranaya calaa amrin arrin waa inuu ku dhaaranayo filmustaqbali waxa soo socdaa wax mustaqbalka soo socda waa inuu ku dhaartaa laakiin wax tegay waa inaanu ku dhaaran waayo wax tegay dhaarashadii dee dhaartiiba sibay qaabay u xidhmaysa la garan maayo laakiin wax soo socda ayaa la rabaa qofku inuu ku dhaarto yaa dhaarta kafaara gudku ka waajibayo sida culimmadu ay qabaan waa dhaarta mustaqbalka ah maala inuu qofku yidhaahdo oo kale waxaan ilaahay ugu dhaartay hebelow hebelow waa inaan maanta ku garaacaa oo wax soo soco aan aadan samayn soo maaha dee hadaad tihaada ka waran hebelow waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan shalay ku garaacay waa laqweys wax soconaya maha waxa soo maaha wax fadhiya maha soo maaragti waxaan hebelow ilaahay ugu dhaartay biyo aad leedahay inaanay maalan cabin baa tiri waa mustaqbal soo socda soo maha laakiin haddaad tihaada ka waran waxaan ilaahay ugu dhaartay biyahaagii shalay aan cabay dee wax soconaya maaha marka waa in dhaartu ay noqoto asalba wax mustaqbale soo socda waa inay noqoto kownuhu waa inuu yahay bimacnaa kownulxaalifi ama ama kownuhu waa inuu ahaanshihiisa yahay yaxlifu mid ku dhaartay calaa amrin fi lmustaqbal alkhaamisu alxinthu daakiran mukhtaara alxinthu dembiga uu gelayo daakiran waa inuu yahay mid xusuusan mukhtaaran waa inuu yahay mid doortay oo daakirkii maxaa ka baxay meesha naasigii sooma hadde kii halmaansanaa baa baxay mukhtaarna maxaa baxay mukrihii baa baxay soo maaha dee kii la khasbayay baa baxay shaygan markuu ku dhaaranayo qofka kan waa inuu haddii alla kafaara gud baa laga rabaaye waa inuu xusuusan yahay waa inuuse haddana haddii alla idmaayo uu maaragtay waxaan doortay yacni waxaan uu sameeyey wuxuu ku dhaartay inuu wax ka tago ama inuu haddii alla idmaayo wax inuu sameeyo ku dhaartay dee markaas waa inuu daakirna yahay mukhtaarna yahay saadisan allaa yakuuna waa inaanu noqon qofkii xaalifka ahaa qad callaqahu mid ku xidhay dhaartiisii bilmashii'ati doonista ilaahay mid ku xidha waa inaanu noqon oo hadduu maala yidhaahdo maalan wuxuu yidhi wallaahi inaan ku garaaci doono haddii ilaahay idmo wallaahi inaan iska kaa celin doono haddii ilaahay idmo wallaahi inaan waxaa kaa qaadanayn haddii ilaahay idmo kaa qaadan maayo waxaa haddii alla idmo marka istinaa buu geliyay soo maha istinaha uu geliyey hadduu ka qaato kafaargud lagama rabo qofkaas haddaanu ka qaadanna kafaargud lagama rabo qofkaas waxba kafaarguda ku waajibi maayaan wallaahi waxaan ku dhaartay inaan sidaa sameeyo insha allah waxaan ku dhaartay inaan waxaa iska daayo insha allah wixii buu sameeyey waxba kafaarguda ma laha nebigu wuxu yuri sal alay waslam man xalafa wastathnaa qofka dhaarta dhaartiisana istitna sameeyo mashiicada alle ku xidhaa in shaaa rajaca wa in shaaa taraka hayru xaanifin hadduu doono ha ka noqdo hadduu doono ha ka tago isagoo markaa aan ahayn mid dembi ku dhacay xaaladda aan ahayn <clears throat> sidii xadiidkii ood garanaysaan cumdahaba ku yaalay saxiixa ahaa ee nabiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud uu ku dhaartay uu yidhi caawa waxaan isu mari doonaa toddobaatankaygaa dumarkaa baan isu mari doonaa mid walibana waxay dhali doontaa wiil mujaahid ah markaasaa nin saaxiibkiis ah ama malag baa wuxuu ku yidhi insha allaahu dheh insha allaahu baanu odhan wuu iska ilaaway dee marka wixii ka dhacay waad ogeydo in haddii alla idmaayo aan islaam qura waxba dhalin ilaa mid ilmo naaqisa dhashay mooyaane ayib wuxuu yidhi allaa yakuuna waa inaanu noqon ka dhaaranaya xaalifka ah qad callaqahu mid ku xidhay bilmashii'ati mashii'ada adaabid thaali kafaaratulyamiini dhaarta kafaara gudkeedu waxa weeye itcaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood weeye oo alleh subxaanahu wa waatuu qur-aanku uu ku tilmaamay fa kafaaratuhu icaamu casharati masaakiina alle waatuu leeyay aw kiswatuhum ama waa mariinkooda la marimo la arad bixiyo toban qof toban qof arad bixintood in la arad bixiyo markaa aw amase taxriiru raqabatin qoor waa in la xoreeyo addoon waa in la xoreeyo faman qofka lam yajid aan helin intaa aan soo sheegnay aan toban miskiinna waxba siin karayn quudinta la sheegayo toban miskiin baad mar la qadaysiinayaa ama la quraacinaya ama la cashaysiinaya ama waa loo marya xidhayaayo jaar iyo cimaamad baa iyo caruus baa loo iibinayaa midkiiba ama addoon baa la xorheynaya saddexdaa qofka aan helin fa siyaamu ay fa calayhi dushii waxaa ah siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soomkeed ayaa dushii ah qofkaasi dadku say sameeyeen hadda waa qalad oo dadku waxay sameeyeen qofkii kafaaratulyamiinka soon unbuu ku ordayaa soonku waa marka afraad marka hore waa inaad toban miskiin quudin karta haddaad awoodi weydo waa inaad toban miskiin araad bixin kartaa haddaad awoodi weydo waa inaad addoon xoraysaa haddaad awoodi kari weydo markaa intaa dabeeto sanha la yimaado taaniyan baabu axkaamu laymaani dhaarihii axkaamtoodii wey wa fiihi daabitun waaxidun daabit iyo daabit baa ku sugan keliya yurjacu fi lyamiini ilaa niyati alxaalifi yurjacu waxaa loo celinayaa fi lyamiini dhaartii ilaa niyati alxaalifi